بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii sideedaad ee ka mid ah min kitaab الsuنة واctiqاad السلف الصاalح lلإimaam xarb ismaaعيil kirmani raximah الlahu taعaalى xalay waxaynu soo maray umuur haybiya oo biakhbaari shaaric lagu ogaaday xawdkii uu ka mid yahay siraadkii la mari laha uu ka mid yahay miisaankii acmaashii khalaa'iqda la miisaamayey suurkii la afuufayey bilmunaasaba markaynu marayna suurka waxaynu soo guurinay israafiil in malagga afuufaya la yidhaahdo wax nasa kuma iman nin baynu soo nidhi laakiin eh, ijmaac bay soo guuriyeen laba imaam alimaam abi cabdillaahi iyo abu cabdillaahi اlxaliimi soo ma ahay marka taa sax weeye markaan maraynay miisaanka ayaan labadaa wadaad ijmac u tahay tiirnaan u malaynaya miisaanka inuu leeyahay lahu kifataani walisaan markaan maraynay lisaanku wax nasa kuma asixin laakiin ijmaac bay culummo soo guuriyeen culummadii aanu sheegnay yaa ka mid aha miyaad qorteen qurطubi iyo xaliimi kuma jiraan intaa inaan baraarujiyo nimanka ijmaaca soo guuriyey waa ibnu baطaal iyo alqaadi damaamiini ka saara uun qurطubi iyo iyo xaliimi qurطubi iyo xaliimi ijmaacay soo guuriyeen waa israafiil tacyiinidiisa inuu yahay malaga afuufaya buunka ayb taasi waan saxnay laakiin waxaan ku daraan u malaynayaa abu cabdillahi اlqurطubi iyo xaliimi miisaanka markaan marayn markaan miisaanka marayna y waxaan ku daray culammada ijmaca soo guurisay ana almiisaana lahu kifataani walisaan in ay ka mid yihiin ibn baطaal alqaadi damaamiini xaliimi qurطubi xaliimi iyo qurطubi waa laga reebi waxay khuseeyaan israafiil warkay waad fahanteen baan u malay malaga suurka afuufaya inuu israafiil la yidhahdo magaciisu ijmaaca qurطubi iyo xaliimi baa soo guuri miisaanku inuu leeyahay kifataani walisaan lisaanna leeyahay ijmaaca dadka soo guuriyey waa ibnu baطaal iyo alimaam alqaadi damaamiini labaduba fii sharxi saxiix اlbukhaari bay ku soo guuriyeen inay ahlu sunna ku ijmaaceen masalada inaan baraarujiya eed xoogow waxbaa isdhex galay waxaan kaloo soo maray allowx اlmaxfuud xalaynu soo maray isaguna qalamkii shafaacadii aqsaamteedii oo nii labana waa mutafaq wixii kalena waa mukhtalaf khilaafka u badanna wuxuu ka yaalay shafaacatu almalaa'ikati wاlrusuli wاlanbiyaai wالshuhadaai wالsaalixiin fii ahli اlkabaa'ir khilaafka u culus halkaasu ka yaalla wixii kale waa iska lacb saqiir weeye laakiin dadka ahlulkabaa'irka ee dunuub aysan ka toobadkeenin ku dhintay ayaa loo shafaac qaadi oo naar ay muteen laga leexin ama iyagoo gale looga shafaac qaado laga soo saari bay ahlubiduc aad oga dagaallamaan taana waynu soo marray maxaa inoo xigay mawdka yudbaxu in la gowrici doono waynu soo marray jannadu inay abuurantaha iyo naartu waynu soo marray kadibna walxuur alciin baynu joognay intaanu gudagelin saa'ilka xalay aan u ballanqaaday maxay ahayd masaladii alkawar wاlxawd alkawhar alxawd xalay waxaynu soo sheegnay inay laba shay kale yihiin waa sidaa laba shay bay kale yihiin kawharka iyo xawdku xawdku xalay waa idinka soo maray masiraadku ka dambeeyaa mise miisaanku ka dambeeyaa mise banka qiyaamiya carasaadku ku yaallaa khilaafkii saddexda qaybooda xalay waad soo marteen soo ma ahayn marka xawdu nabiyina maxamed sal lla alay wasalam wuxuu ku yaallaa jannada meel ka baxsan ama carasaat اlqiyaama mowqifka ha noqdo ama bacd الsiraaط ha noqdo ama bacd اlmiisaan ha noqdee waa dar muminiintu ay ka cabi doonaan oo xalay aynu soo sharaxnay oo qiimo badan kuna yaalla jannada bannaankeeda dibaddeeda jannada kuma dhex yaallo amaa kawharku waa webi ina acطaynaaka alkawhar laga yidhi fii saxiix اlbukhaarina ay ku timid in kawharka la sheegay uu yahay nahar fi ljanna nabigana ilaahay uu ku maamuuso siiyey ayb kaas marka alkawhar waa nahrun fi ljanna qiimo badan nabigu riyo lagu tusay qur-aankan loogu ballanqaaday axaadii ay ku asaxday cilaaqada kawharka ee ka dhaxaysa xawdka fii saxiix muslim baad ku marteen ama raggii marayba mareen laba kanaal ama laba majaroor ayaa kawsarka ka timaado biyaha ku shuba xawdka lahu miisaamaani kawsar wuxuu leeyahay laba kanaal ama laba gacan ama laba majaroroo biyaha qaadoo ku shuba xawdka cilaaqada marka xawdka ee kawsar ka dhaxaysa midna bukhaarigay ku timid midna saxiix muslim xadiidkan dawacarrakawaa waa cilaaqada waa dar gooni meel goonia ku yaalla jannadana ka baxsan muslimiintuna ka cabahayaan darka biyuisu xaggey ka imanayaan nahrulawar bay kwar agga ku dhex yaallaa jannada gudaheeda intaa waa fahamteen baan u malayn intaas weeye wax farqiga u dhexeeya alkawar wاlxawd intuuna axaadiis saxiixa ku timid fi saxiix اlbukhaari wa fi saxiix muslim inta aan kaga tagno wix intaa ka dheeraada meelaha ka raadsada sheekhu wuxuu uhi wاlxuuru اlciinu wاlxuuru gabdhihii cadcadaa ah, alciinu indhaha waaweynaa laa yamutna ayaguna dhiman mahayaan xuurulciin waa la yaqaanaa haddee arday iyo dhegaysto soomaaliyeedba in loo sharxo uma baahno salafkuna ma ogolo walaysa min hadyihim tawdiixu اlwaadixaat wa sharx almubasataat bal tacaariifta taxdiidkay necab yihiin oo waxay jecel yihiin in miaal ay wax ku sharxaan haygaa ii qex baad dhihi miaal buu ma huwa اlkhubs baad kibis maxaa la yihahdaa rootigan wayuu ku leehay waa shay laga sameeyo budo kadibna foorna la geliyo iyo mxuu ahaay iyo tanuur ama ama daawiyad lagu dubo ama ku odhan maayo tibis miyaa dooni waata bal goosub ku le waa maca salaam leanna ruuxa sida wax loogu caddayn kara sida u dhib yar ayay salafku jecel yihiin leanna waa fitra taxdiidkan dhibka badan maba jeclaba qur-aanku haddii in badan bay ku soo laabatay laguna sheegay waxyaabuu ilaah u diyaargariyay ahlu jannaha inay xurulcintu kow ka yihiin wاlxuuru اlciinu laa yamutna dhiman maayaan cinda qiyaami saacati saacaddu markay dhacayso adduunka la rogayo buunka la afuufo walaa cinda anafkhati cinda nafkhada labaad agteedna dhiman mahayaan wey cinda qiyaami الsaaca walaa cinda nafka ta dambee lagu soo bixi ama ta hore ee lagu suuxi iyo ta dambee lagu dhima ila laba nafkaa jirta midda u horaysa waa lagu suuxaa dadna waba daadanba way suuxi dadna dhegtay taagin maxaa yeedhay midna waa mid lagu leeanba nafarba uusan taagnayn oo talabaad ah labadaa macno sheekhu inuu jeedaa dhici karta kala qaadka hadda uu kala qaaday le cinda qiyaami الsaaca walaa cinda nafku ku yidhi ayib labada midna waa nafkhatu الsacqi midna waa nafkhatu اlmowt waa taqaanaa hadde labadaasay kale yihiin walaa abadan weligoodna dhiman maayaan لأن الlaha tabaaraka wa taعaalى khalaqahuna rabbi wuxuu u abuuray xurulciinta lilbaqaa'i inay raagaan laa lilfanaa inay dhammaadaan maya oo wax loogu talagalay inay waaraan oo ahlu jannaha lagu abaalmariyo ee ma aha shay lagu qoray inuu dhinto sida makhluuqaadka badankoodba haddi walam yaktub rabbi muusan qadarin calayhina al alxuur ilcini ilmowta geri faman qaala ruuxii yidhaahda bikhilaafi daalika arrinkaa wax ka duwan fa huwa mubtadicun waa mid bidca iyo diintii luun jeexday oo war cusub la yimid mukhaalifun garab maray jidkii toosanaa ee wanaagsanaa ka leexday waqad dalla wuuna ka dhumay can sawaa'i الsabiili waddadii toosnayd can sawaa'i الsabiil ay can اطariiqi اlmustaqiim ama sawa waxaa maxay waa bartankii waddada weyn waddada weyn bartankeeda ninka ka baydhee baalmara haddee inuu wadiiqa ku dhaco xun iyo wadagoodir kadibna uu halaagsamo ayaa u badan taasi waa iska dhibyartay wa khalaqa allaahu ilaah wuxuu abuuray sabca samaawaatin toddoba cir buu abuuray bacduhaa barhkeed fowqa bacdin bar bay ka sarraysaa waa toddoba samo isdul saaran bimacnaa kala sarreeya xaggana aan isku dheganayn in la kala qaaday waag hor issarraayeenna qur-aanka idiin sheegay kaanataa radqan fafataqnaahuma ayib dhulkii waxaa issarraa iyo cirka kadibna waa la kala saaray cirkii haddii kor loo laalay asagoo toddobuu noqday iyo wa sabca aradina toddoba dhul bacduhaa barhkeed asfala min bacdin barbar buu kasii hooseeya waa qaybo kala hooseeya darakaad weeye yacni dhul walba dhul baa ka hooseeya kaa iyo ka kalena waxaa u dhexeeya intuu sheekhu sheegi doono dhulka dhulkan lakabyadiisa issaaran ha u qaadan laga hadlaya waa hal dhul lakabyadan macalbiyahooda macalbadahan socda ee hadda marka la qodolileh intaasoo mitir baa la tegey dhowr boqolba dhowkumaanku malaayi waa hal dhul wal lagu jiro hal dhul weeye kaa markuu dhammaado shan boqol oo sano in la socon baa haddana dhexda ku jirto hawo ah oo bannaan oo ilaahay garanayo kadibna dhul kalaa la gaadhahaya waxaan marka qolyaha cilmiga dhulka ka shaqeeya ay sheegaan ee waxay ku wareegeystaan hal dhul weeye cirka laga hadla ay waa halkaa cir un weli inagu ku labaad iyo iyo mid labaad midna mana gaari karo dhul iyo walaa cir ma awoodno wa sabca ardina toddoba dhul buu rabbi abuuray asfala min bacdin wa bayna alardi اlculya dhulka sare oo kaannahu ku noollahay wa bayn alardi alculya dhulka sare inta ka dhaxayso iyo wasamaa'i dunyaa samada soke cirkan soke annagu aanu aragno iyo dhulalka toddobada midka u sarreeyana ku taaganan ku noollahay waxaa u dhaxeeya masiiratu khamsumiati caam shan boqol oo sano in loo socdo shan boqol oo sano wa bayna kulli samaa'in ilaa samaa iyo cirna waxaa u dhaxeeya masiiratu hamsi miati caam shan boqol oo sano in loo socdo halka cirba iyo ka kale waxaa udhexeeya shan boqol oo sano toddoba marka shan ku dhufa haddee waa imisa saddex kun iyo saddex kun iyo shan boqol oo sano tan hoosena saddex kun iyo shan boqol oo sano marka idinka idiinta la ilahay awoodi subxaanahu wa tacaala waxyaabaan makhluuqaadka ah aayaad baa la yidhaahdaa aayaad waxaa loo yidhi waa calaamo iyo tusmo ilaahay subxaanahu wa tacaala cadamadiisa iyo qudradiisa ku tusahaya markuu ka hadlahaye muxuu ahaa wadaadkii wa fii kulli shayin lahu aayat tadul calى annahu waaxidu ayb xasan xasan ibn taab wuxuu markuu nabiga ka hadlayay low lam takun lahu aayaat mubayinaة kaanat badaahaةu tugniika biاlkhabari ayb haddaan nabi maxamed buu idhi aan aayado iyo mucjizaadba aan lagu taageeri lahayn fiir horaadkaas fiirisaba ayaad garan lahayd buu nabi yahayba maaa mogta ma qarsooma somali way tirada geesi dharab kuma jiro bannaankuu yaallaa ayib marka waxaa weeye wejigiisaabaad ku qoran tahay w ilaahay marka subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkan oo dhan waa aayaad iyo calaamado ku tusay calaa anahu alkhaaliq اlwaaxid calaa annahu rab اlcaalamiin wadaad maraykan oo gaal ah wadaad inaan dhihna bob maraykan ah oo qolyahan cilmi baadhidda ee cirarka iyo abiicada ka shaqeeya ah waagii dambana wakaalatu naasa shaqo ka helay ya wuxuu leeyahay weja abiica ayaan sahanfaash ogu wadnay en u qoranay khafiif noqotay hadda waxaan ku dhownahay buu idhi ilaahay subxaana wa tacala inaan toosu aragnaba waaa hadalkaa waa hadal kharibinaya fasir wuxuu i waaga hore ayb ayb bay iska ahayd bu all jiridiisi iyo eh, muran hadda bui anagoon rabiba arag yaa makhluuqaadka xikamka ku jira isuu rabi u abuuray iyo say isku suran yihiin iyo nidaamku suu isku iskugu mxua ah, milan yahay markaanu fiirinay yaa iimaan daruuri ana galaya bu rabbi subxana wa tacala waxaan abuuray sadfo iyo wax qarax weyn adduun ka dhacay bay ka abuurantay iyo waxaaasoo dhawaashe kaberle dhallaankaa lagu siraabu nin walba mulxda buu oo abiicada dabagalo makhluuqaadka baadha wuxuu ku qasban yahay an yumina ana hunaaka rabban lilcaalamiin taa waa aab bui waa daruuri maxaa yeele makhluuqaadku waxbaa lagu duubay xikma ku jirta allay kutusaysaa marka waxaa weye mar walbo cilmiga uu hormaro oo taqniyaadku ama teknolojiyada hormarto waxaa loo dhowaanayaa inuu yaraado ilxaadku oo mucailadu ay yaraato oo jaaxidiintu yaraadaan ilaahayna subxaana wa tacaala la rumeeyo kadib nin inxiraafiy iyo nimaan inxiraafin tawxiid rubiya horta laiskugu yimaado midka rububiyada ah laiskugu yimaado horta baa badan wاlmaau biyuhuna fowqa الsamaaءi اlculya الsaabica cirka toddobaad korkiisana biyaa yaalla wاlmaau fowqa الsamaa cirka dushiisa korkiisa yihiin wey alculya ee saraysa asabacati toddoba wa kaana carshu cala almaa wa carshu raxmaani allaha raxmaana carshigiisuna fowqa almaai biyahaasu ka sii sarreeya wallaahu tabaaraka wa tacaala cala alcarshi ayib ilaahayna carshigu ka sii sarreeya hawl culus wey hawsha ayada macnaha uu sheekhu sheegay dheer ee ku saabsan dhul walba cirarku inay toddoba yihiin mid walba ay tuka sarayso mid walba iyo taxigtanaad shan boqoloo sano loo soconayo dhulkuna uu toddoba yahay asaguna mid walba kaxiga uu ka fog yahay شhan boqoloo sano waxaa weeye axaadiiث baa ku timid dhowr ah xadiidka koobaad waa xadiiثu abi hurayra fii jaamic الtirmidi baad ku marteen axmed baa soo saara ibn abi caasim baa wariya fi الsunة alimaam اlbayhaqi baa fi اlasmaaءi wالصifaat ku wariya sanadka xadiidka abi hurayre aynu sheegnay dacfi baa ku jira waxaa kaloo lamida ah xadiiu abi dar oo asna marfuuca waxaa soo saara alimaam اlbazaar fii musnadihi ibn abi shayba fii kitaab اlcarshi asna sanadkiisa dacfi baa ku jira xadiid waxaa jira isagu saxiix ah laakiin mawquuf ah oo cabdullahi bn mascuud daarimi baa soo saaray fi اraddi calى اljahmiya ibn khusayma fi kitaabi الtawxiid طabaraani fi اlkabiir wadaadka la abu shaykh fi kitaabi اlcaظama lalakaa'i fi sharxi اctiqaadi ahli الsunaةi wاljamaaca ibn cabdilbar fi الtamhiid ibn jariir aلطabri fi الtafsiir wadaadka la yidhahdo abubakr albayhaqi fi اlasmaaءi wالصifaat xadiidka asagu waa xadiid sugan weeye aadna u qiimo badan alimaam الdahabi kitaab اlcarsh wuxuu ku yidhi waa isnaaduhu صaxiix waana xadiid xoog badan wuxuuna ku daray oo cabdullah mascuud markuu saa u sheegay toddoba dhul iyo toddoba cer oo mid walba ka kale شhan boqoloo sano u jira markuu intaa maray walmaau fowqa الsamaaءi اlculya الsaabica wa carshu الraxmaani fowqa اlmaa uu yidhi wuxuu yihi wayaclamu maa antum calayh fiqiga saxaabiga u fiirsa hadda wayaclamu ilaahay oo halkaa jira subxaanaه wa tacaala wayaclamu maa antum calayh waxaad ku sugantihinna ilaahay saxar kama qarsoon riwaayo kale walaa yakfىa calayhi shayء min acmaalikum asagoo halka ilaahay subxaanaه wa tacala uunkiisa o dhan ka baxsan oo samawaadka ka sarreeya oo carshiga ka sii sarreeya oo wax walboo sarreeya ka sarreeya haddana walaa yakfىa calayhi شhayء min acmaalikum xadiidka asagu waa sugan yahay labada xadiid ee marfuucada ah iyo xadiidkaas mawquufka oo asaguna haddee qaba xukmu الrafci shay ijtihaad lagu ogaan karo iyo caqli iyo odoros midna ma aha waa shay haybi ah ibn mascuudna ma aha min asxaabi اlsraa'iiliyaat walam yarwi can اlsraa'iiliyiina shay bal wuu la dagaalami jiray waana min qudamaء الصaxaaba wa kibaar الfuqahaa waana dadku nabigu dardaarmay in laga qaato qur'aanka iyo hadyiga nabi maxamed laga qaato si kastaba noqotee saxaabigaas xadiidkiisu waa mawquuf riwaayatan waana marfuucun xukman labada xadiidka kii abi dar iyo kii abi hurra waa kuu soo sheegay axaadiidtaasaa ku timid walidaalika xarb ismaaciil alkirmaani wuxuu kuu soo guuriyey hawshaa inay tahay min ictiqaad ahli الsunnati waاljamaca marka midaasi waa hawl culus weeye وcarش الرaحmaaن فوق الmاء والlahu تabaaraka وataعaalى calى الcarش qur-aankuna wuu tilmaamay qur-aanka wuu sheegay samaawaadku inay toddoba yihiin cirkuna dhulkuna toddoba iyo qur-aanku wuu sheegay lakin waxaa un inoola socda hadda tafsiilka ah masaafada iyo baaxadda u dhaxaysa cir walba iyo ka kale dhul walba iyo ka kale الله الذي khلق سبع samaaواaت ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما meelo badan bay qرآن kuso noqota hawsha ayada ah والله تبaaرaكa وتaعaaلى ilaahina سubحaaنه وتaعaaلى calى الcarشhi carشhiguu ka sareeyaa culuwiga ilaahay subحaanaه وataعaلى sheekuna wuu soo celin doonaa wayna iman doontaaye saddex culubu ilaahay subحaanaه وataعaلى leh saddexduna waa shay daruuri oo fiطri ah umma min alumami oo inkirta lalyahuud wala nasaara wala almajuus walaa ahla atawxiid ma jiraan jahmiyo cudur nooga horreeya da wicelow dabaas weeye fidnad nooga horreysa ma ay jirto ilaahay subxaana culuwiga koobaadee laisku waafaqay waa culuwu اlqadri washan ilaahay shanigiisu iyo amarkiisu iyo qadarkiisi iyo meeqaankiisi iyo magaciisu inuu sareeyo wax walbana ka sareeyo wax diidan ljahmiyan taa diidanayn culuw اlqadri washani baa la yidhahdaa culuwiga labaad waa culuwu alqahr wاsulطaan culuw اlqahri wاsulطaan ilaahay subxaanaه wa tacaala gacanta sare had iyo goor asagu inuu leeyahay makhluuqaadka intooda kalena asaga hoos imanayaan asagu uu maamulo asagu uu mas-uul ka yahay awoodda asagu uu leeyahay culuw اlqahri baa le wasulطaan allah iskale taa wax diiday ma jiro iyaduna maxaa lagu kala tegey culuw اlfawqiya culuwii saddexaad culuw اlfawqiya sarayn bidaatihi daatada alla makhluuqaadka inay ka baxsan tahay kana sarayso waa midda lagu kala tegey culuw الsha'ni wاlqadr culuw اlqahri wالsulطaan culuw اlfawqiya a'imaةu slf waxay leeyihiin adilada sugaysa ilaahay subxaanaه wa tacaala uunkiisa inuu ka baxsan yaho ka sareeyo waxay ka badan tahay ka xoog badan tahay adilaة ru'yat اllahi subxaanaه wa tacaala alla aakhara in la arki doono qur'aanku inuu hayru makhluuq yahay daliil ka xoog badan waa yaryahay adilada ku timid ilaahay subxaanaه wa tacaala marka laga hadlaya tafsiilka tawxiidka laga hadlayanu ka hadlayna daliilka waa yar tahay ilaahay subxaana khalqiiso dhan buu ka baxsan yahay fitrada basharkaa keenaysa muxuu yidhi ibnu qayim markuu rabay inuu baabi'iyo jahmiyo wasaa'il mucaila can masaa'ili arbacin can masaa'ila arbacin buu i turdi qawaacidahum min albunyaani markaasuu sharxay waa iska fitri alkaafiya ashaafiya fi اlintisaar lilfirqati الnaajiya la yidhahdaa lix kun oo baal ku dhoweeyey oo nuuniya imtixaan ah ibnu qayim waxaa la yidhahda wuxuu ku sheegay fi hadihi الnuuniya maa lam yastaطic an yadkurahu fi mualafaati اlأkhra gabayga wabaa lagu gutaa mgta adaan aadan eh, mxuu ahaay tiraabta taxya eh, tiraabba hadalka la yidhaahdaay waxaadan tiraabta ku gudan karin baa tixda lagu gutaa nadmi iyo nari weeye nadmi iyo nari nadmigu waa waa tixdeenni nariguna soomaaliya tiraab bay tidhaahdaa ayib almuhim yaan taa waktiga qaadeene eh, waxaa weeye ilaahay subxaanaه wa tacaala khalqigiisa inuu ka sareeya caqligaadaad ku garan adoon aayad qur'aan aqooninba oo waa maxay wuxuu hi waxaad tidhaahdaa ilaahay subxaanaه wa tacaala ma jira haa wixii kale oo dhan uunkiisi ma yihi iska badaa wadaadka tuwaalef ku rafaadaye xaq muxuu ahaaye balaaza bail muxuu ahaa bail balaaza ama aq muxuu balaaza ay dhaheen kuu fadhiya warkiisa iska badaaye waxaad tidhahda ero qur-aanba ma aqaanee uunkan oo dhanba anugu qur-aanka ma caamay baan ahay uunkan oo dhan soo ilaahay ma abuurin haa markuu abuuray uunkan iyo makhluuqaadkani ilaahay ma korkiisuu ku abuuray ma xagga hoosuu iska mariyey ma bidix buu iska dhigay ma midig buu iska dhigay ma horuu dhigay ma gadaal buu dhigay ii sheeg waa daruura waa adaliil اxasri waxaa la yihahda waa maxay الصabr والتaqsiim الصabr والتaqsiim usuuliyiin baa yidhaahda jadaliyiin waxay yidhahdaan الtardiid والتaqsiim idan qolyaha la yidhaahdo muxuu ahaa manaaiqu ashardiy الmutaصil bay yidhaahdaan nin wal meel buu ku dhuftaaye muhiimaddu waa maxay caqligu wuxuu keenaya inta qaybood ee suuragalka ah intaan wada sheegno inaan ku dhamma kana maya kana miya maya kan miya maya intuba markaan sheegaa tir kulli ma aha haddi maba jiraan ku leehay waxaa war hebel ma noolya mise wuu dhintay waxaa tidhi mana dhimani mana noole beenaataan ku leehay hay caqligu wuxuu keenay hebel waa un laba mid ka mida inuu nool yahay iyo inuu dhinto hebel inuu joogo iyo inuu maqan yahay wuxuu ku hi masaajidkana ma fadhi kamana maqno waxaan ku lehay beenaalaad tahay aan weliba aan muxuu ahay aan laga gabanayn kirgi uf baa lagu yiri wey maxaa yeelay waa qisma xaasira war caqliga banaadamka ha ku ciyaarina saddex afartan midun io bismille ilaahay uunkiisa markuu abuuray inuu iska saramariyey inuu iska hoosmariyey inuu horay dhigay inuu gadaal dhigay inuu midigay bidix dhigay maxaa soo hadhay wax kaloo hadhay maad garanaysaan haddaad tiraa ilaahay subxaana wa tacaala xagga saruu ku abuura asagaa ka hooseeya lam yaqulhu axadu min ahli اqibla walaa min ahli shirki wاlkufr ilaahay baa hoos jira dadkuna waa ka sareeyaan maadaa odhan kara casar baad cishoon la gaadhin baad gaaloobi halis wey hawsha iyada ah matamse ma aha caqliga adaan in lagaa sarreeyo bini aadam baan ogolan kor in laga maro seed ku ogolaatay makhluuqaad mushrigle oo kaafirle oo wax walbo le oo bakti iyo xaaraan iyo xalaalba leh inaad ilaahay ka sara markaas waxaa tii horuu dhigay daliilkeeda baan kaa rabaa de ma hayo beenaadataan ku leehay xagga dambuu dhigay daliilkeeda isii hawl lagu ogaan kara caqli ma ahe naqli bay u baahanta ogow hadda ogow taas markaa tira hebel horaa la geeyey gadaal naqli bay u baahan tahay ma aha caqligaan ku garta taa caqli laguma garto xaggaa la dhigay horaan baa la dhigay daliil ma hayo gadaal baa la dhigay daliil ma hayo bidix iyo bidig baa la dhigay daliil ma jiro ma nin keeni karaa jira abadan maxaad ku qasban tahay laba mid ka mida ah kor iyo hoos ilaahay makhluuqaadka hoos buu ku abuuray asaguna waa ka baxsanya waa ka sarreeya waa insaan rabaa afkaada canaha la ku qabtaan kul waa sidii lagaa doonayay id maanto dhan ka wareegeysanaysa haddaad tiraada ilaahay makhluuqaadka kor buu mariyey asaguna hoos buu jiraana waa gaalnimo geesa waaweyn daliila loo heli maayo waad fahanteen baan u malay soo daliil caqli oo meesha yaalla ma aha hay wareerinaan waba istawa istawlaha lagu iska badaa istawlaha cirka la-aada dararto allah kuu barakeey ama allah kugu diraday ku taallaa daliilkan firiga caqliga iga jawaab warka waad garateen baan u malay ilaahay makaan war makaanka allah kuu barake ama allah kugu dile hawshaa iga jawaab makhluuqaadka mar baa la bilaabay allana weligiiba waa jiray xaggee lagu abuuray daliilka waad fahamteen baan u malay waa daliil ganacgoyn ah waa waa xabad jiib ah haye waa saas waa saas waa saas waa saas maadaan arkayni waa adduunku ku baxsan yaa lagu dhihi taas waa dhib badanta jinkuba waa joogaan lamana arko shkhusaantoon malay jinku iyo malaa'igtu waa duulahayan lamana arkaa lagu dhihi hawshaa lama galo midda kale waa laga hor iman la hawlaha ayna gelinna ayib daliilba daliilku ka xoog badan yahay ee caama iyo culamada fahmi karaan baa la qaataa way sheegeen bacd salaf oo way iman doonaa kitaab raddi baad ku arki doonaa cala jahmiya ku iman doonaa daliilka aad hadda sheegtay sheekh yuusuf marka laakiin kana yaa ka waadixsan nin walbana uu fahmi karaa qiimayn iyo qadarin rabbina ay ku jirtaa subxaanahu wa tacala waa garateen baan u malay aynu ka soconno waxba yaan idinku lugoynine eh, wayba iman doontaaye eh. sheekhu wuxuu uhi walkursiyu kursiguna aayadaha qur-aankeed qaadaa dhigay ee abu muxuu ahaa ninkii loodhan jiray abulcala alhamdaani iyo ninkii juwayn wx isku qabsaday wey wadaadkaani nin iska zaahid oo caabid oo daakiru ahaa ninkana mutakalim buu ahaa marka culuwullaahi buu inkiro istiguhibu inkiray markaasuu wuxuu yidhi iga daa imaamxaramayno waxaad wadoo dhan iyo aayaadkaad awiliy igabadaaba wuxuu nin caabidoo ilaahay caabudo ma markuu rabi caabudayo wuxuu dareemayaa baahi qalbigiisoo cirka inuu baahan yahay agga sar saasuu la kici hoos ma aadna bu tan iga fasirbar aayad ma aqaana xadiid iga daa mar walboon rabbi u baahdo naftayda iyo qalbigayga waxaan ka dareema baahi ah ciddii wax ku tari lahayd hee way kaa sarraysaa baahidan igu aboon xaggee ka timid buu ii sheeg weligii aayad inaan maqal baa laga yaaba quran ma aqaano hawlahan garan mahayo murankiina adiga wadaadahanse iga badaaba war baahidan yaa igu duubay buu hi cirka u duulaysa mar walboon rabi u baahdo ama dhib aan la kulmo xagga hoos u boodi maaye buu iyo badaha quusi maaye indhahayga gacmahayga cirka u taag mahayaan yaa idiray buu hi cidda idirta agga ii xawishay waayo maxaase agga ii awil agga ii xawili waaye wuxuu dha abu juwayni xayaran lihamdaani hamdaani waa i warariyey buui daliilkan wax lagaga jawaabo ma lahabu balaaya ku dirta lama dhihi karo haddee addoonku waa makhluuq ilaahay baa abuuray ciddi xawisho waayo allihii abuuray baa macrifada fiطriga qalbiga addoommaha ku duubay subxaanaه wa tacaala hawl marka laga beesho adila alfiطriya intaan naqli la aadin baa ilaahay uunkiisa inuu ka sarreeyo korna kaa jiro waad ku duubanta haddii lakaad u indhaas qabatoo tiraa maya ilaahay meel buu joogaa waa goonidaada taaday ku taalla waa wareer midda ayadu wاlkursiyu kursiguna haddii ilaahay carshiga uu ka sareeyo kursigiisuna waa sidee wاlkursiyu mawdicu qadamayhi labada adinee ilaahay meeshay ku dhacaan weeye kursigu waa ka hooseeya rabbi carshiguna alcarshu huwa sariir cinda alcarab carshi waa maxay waa sariirta boqorka uu ku fadhiistee lugaha le cinda alcarab carshigu waa falag daa'ira oo wareega warka war kalaamiyiin iyo falaasifo iyo manaatiqo iyo juqraafiyiin weeye ama alcarab bilisaanin carabiyin mubiin baa qur-aanka laga yidhi inaa jacalnaahu qur'aanan carabiyan baa la yidhi idan alcarshu huwa asariir alladii lahu qawaa'im sariir lmelik marka macnaha aanu suuraysanno luqa ahaan kursiguna wuxuu ku beegan yahay mawdica qadamiya rabbi subxaana wa tacaala kursigu makhluuqaadka ilaahay wax ka weyn carshigaa la sheegay maaha macnaheedu ma jiro ma aha ha khaldamina weligii naqliga ku gaabsada makhluuqaadka in loo sheegay ilaahay abuure carshi baa oogu weyn inta aan maqalay ee adiladu inoo sheegtay kursigaana ku xiga intaynu maqalay wey makhluuqaad aan naloo sheegin baa jiri kara wax walba in laguu sheega ma aha wasica kursiyuhu الsamaawaati wاlأrضa walaa yauduhu xifduhuma huwa alcaliy اlcaiim kursiga ilaahay subxaanahu wa tacaala ee mowdic اlqadamayn ah ciriyo samaawaadka hadda soo maqasheen ee toddobada ahaa iyo dholol o dhan buu ka weeya xadiidka abi muusa alashcari ayaa u daliila mas'aladan alkursiyu mowdic اlqadamayn xadiidkaas sanadkiis dacfi baa ku jira waxaa kaloo yimid xadiiثu abi dar oo asna macnahaa sheegay alkursiyu mowdic اlqadamayn xadiiثu cabdالlaahi bn abi awfa baa jira oo asaguna sheegay waxaana u صaxiixsan xadiiث ibn cabaas laga wariyo asagu sugan alkursiyu mowdic اlqadamayn wاlcarshu laa yuqadiru qadrahu ilا اllah subxaanaه wa taعaalى kursigu waa mowdic اlqadamayn labada adin meeshay dhacaan weeye carshiguna weynankiisa allihii subxaan qaadiran baa garanayba saxaabigu ilaahay subxaan qaadiran baa garanaya kursiga marka xadiidka abi dar marfuuca asagu waana halka xadiidee ku asaxay baa la yidhahdaa ma الsamaawaat الsabcu fi اlkursiyi ila kaxalqatin biarضi falaatin wafadl اlcarshi calى اlkursiyi kafadli tilka اlfalaati calى tilka اlxalqa xadiidka ma samaawaat sab toddobada cir ma aha filkursiyi kursiga marka loo eego toddobada cir iyo kursiga marka laysku fiiriyo waxay isu dhigan yihiin bir yar fadaadiir aad ku tuurtay meel bannaan aad ku tuurtay dhul ilaahoo bannaan fataatiir yar ku tuur ama yaroo qidco yaroo bir ah saa ugu tuur maxaa laga arkay shilin yar maxaa laga arkay maba jiro shilinku noqonaya toddobadii cire ilaahay ka sheekayey subxaanahu wa tacaala oo dhan oo wada socda haddii kursiga ilah saa loo dhex dhigo waxay la mid noqon hayaan jab yaroo lagu tuuray dhul bannaan ma samaawaat sabc fi اlkursiyi ila kaxalqatin biarضi falaatin wafadl اlcarshi calى اlkursiyi kafadli tilka اlfalaati calaa tilka alxalqa kursigii intaa la ekaa dhul iyo cerbi heemiye ee laqay kana ballaadhna kana weynaa iyo carshiga rabbi marka laisku fiiriyena waxaad moodaa kursigu inuu yahay marka carshiga loo fiiriyo fataatiir lagu dhex tuuraa arle ilaahay carshi iyo kursigu labadaa shay oo aad u culus weeye xadiidkaas ibnu xibbaan baa soo saara asagoo abidar ee marfuuca ah iyo khayrkoodba sheekh albanina waa saxiixa wuxuuna yidhahdaa waa halka xadiidka ku asaxay marfuucan fii sicati اlkursiy iyo awooddiisii intuu la eg yahay muxuu sheekhu u keenay kursiga wuxuu u keenay jahmiyo ilan caqiidadii ahlusunna waljamaca u qarirhayaay jahmiya waxay ku le alkursiyu waa cilm اllahi subxaanaه wa tacaala ta'wiilkooda u fiirso munxarifka ah diin la'aanta ah wasica kursiyuhu الsamaawaati wاlard waa maxay cilmiga ilaahay wuxuu deeqay wax walbaa loo jeedaa alkursiyu huwa alcilm bay dheheen yacni waa diin la'aan sida ay selafka kuu sheegeen saxaabaduna qarireen ay dheraaniriyeen ayaa saxa wixii kale waa wax lagu lugo-ay wey wax lagu lugo-ay wey ayib sheekhu wuxuu u gudbay wa huwa ilaahay subxaanahu wa tacaala asagoo sidaa khalqigiisa oga sarreeya yaclam wuxuu og yahay maa fi الsamaawaati الsab toddobada cir waxa ka dhacu rabbi og yahay subxaanahu wa tacaala whuwa اllahu fi الsamaawaati wa fi اlardi yaclamu sirakum wajahrakum wayaclamu maa tagsibuun meel walba ilahay wixiina waa la sir iyo saaqba wamaa fi lardiina asabc toddobada dhul waxa ku yaal dhex jirana ilahay waa ogya dhex yaal iyo wamaa baynahunna cirar iyo dhul wixii ka dhex yaalana waa ogy inta udhaxaysa waxay ku beeqaameen iyo waxay sameeyaanba iyo wamaa taxtahunna wixii ka hooseeya cira iyo dhula rabbi waa og yahay iyo wamaa taxta hara ciidda wixii ka hooseeya carada iyo camuudda iyo wamaa fii qacri اlbixaari badaha salkooda wax dhex yaala salka badda marka la quusayo dhulka la tago rabbi waa og yahay wamanbata kulli shacratin tin walba meeshuu ka dhasheen rabbi waa og yahay waa daqiiqa hawsha ayada ah yani tin walbo aadama ku taalla ama makhluuqaadkaaga ku yaala meeshay ka dhalanaysa rabbi waagi subxaana wa tacaala waxaa inagu awood adaan ka warqabay madaxaada intiina ku taalla ma taqaanid madaxaada iska daaya meel ka tima yar baadaan ka warqabin wax ku yaalla oo hadda aanan sheegayni ayib <laughs> wa manbata kulli shacratin tin walba meeshay ka dhalatay rabbi subxaana wa tacaala waa og yahay wa kulli shajaratin waman bataa i qoran waa man mitaabaa fiican lahayd taada in la kasriyo ma garanhay wuxuu kordhabe ayib dhib ma laha mise cala darfiyuu ku nasbinhaya wa kulli shajaratin geed walba waxa ku yaalan rabbi waa ogyahay wuxuu yahayba iyo wa kulli zarcin dalag walba iyo beer walba iyo wa kulli xasa cafwa waa ka boode iyo wa kulli nabtin wax walboo biqla ama dhasha iyo wa masqata kulli waraqatin caleen walba meeshay ku dhacayso caleen walboo geed ka go'day meeshay ku dhacayso wacadada daalika kullihi shaygaa oo dhan tiradiisna rabbi waa yaqaanaa qad axaaطa bikulli shayin cilma waaxsaa kulla shayin cadada soo qur-aan imanin daliil ooma baahno waaxsaa kulla shayin cadada wax walba ilaahay tirahaan buu ku kooba alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alaiif اlkhabiir sheekhu wuxuu yidhi wacadada alxasa qururaxa iyo niiska iyo camuudda waa garanaya rabtiradiisa iyo waramli bacaadka bacaadkaad aragteen saxaraha adduunka rogay ee carab qabsaday ee adduumaha rogaaya ilahi waa ka warqaba iyo waturaabi ciidda caadiga ah iyo wamasaaqiila aljibaali qawyaha iyo buuraha culayskooda mise haddii la miisaam miqaal waa aalatu wax lagu miisaamo mid walba culayskiisa inta kiile uu ka kooban yahay inta tane uu noqonaya hadii la miisaamo allihii abuuray weeyahad soo ma ah masaaqiil culaysyadooda ama tiradooda iyo kiile ahaan iyo wasan ahaan waxay noqon lahaayeen iyo wa qaطra alamطaar roobabka dhibicyadooda alqaطr jamcu qaطra weeya dhibic walboo roob inagu maan ku wareeri maxaan ka garanaynaa had in yaroo kugu dhacda ku wareeraysa iyo wa acmaal alcibaadi addoommaha acmaashooda rabbi waa og yahay iyo wa aahaarahum saantooda iyo raadkooda iyo wa kalaamum hadalkooda rabbi waa u kooban yahay iyo wa anfaasahum neeftooda iyo neefneefsigooda iyo wa tamtamatahum tamtamadu waa hadalka un hunuhunuda iyo garabganabta iyo waxaa la daldalhaya wey hadalka atamtama waxa aad sheegaysaan ama af la garta ku hadalay soomaali garato ama af shimbiree daldale wax walboo lagu hadla rabbi subxaana wa tacaala waa garanaya wa tamtamatahu waay ku hunuhunahaan ku warram wamaa tuwaswisu bihi suduuruhum laabahooda waxay u sheegahayaan ma aha hataa waxaad ku hadashay wix aad ku fikirtay ama kugu soo dhacay waswaaska rabbi waa og yahay laakiin laguu qaban maayo laguguna cadaabi maayo haddaadan ku dhaqaaqin wayaclamu kulla shayin ijmaalu bacda tafsiil wayaclamu rabbi waa og yahay kulla shayin wax walba waa og yahay laa yakfaa calayhi shayun min dalik inta aanu soo sheegnay wax rabbi ka qarsoon ma jiro rabbi wax walba cilmigiisaa muxiia bikulli shay taasi wuu ka gudba sheekhu wuxuu ihi wahuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala cala alcarshi carshigiisuu ka sarreeya fowqa asamaai asaabicati samada toddobaad korkeedana carshiga ahaa ayuu rabbi ka sii sarreeyaa muxuu rabaa waduunuhu waduunahu waduunahu duuna alcarshi ama waduunahu duuna allahi subxaanahu wa tacaala labadu waa dhici kartaa rabbi sokodiisa waxaa ah xujubun xijaabiyo teedad ayaa rabbi ka sokay subxaanahu wa tacaala oo min naarin dab ah wa nuurin iftiin ah iyo wadulmatin mugdi ah iyo wamaa shay huwa asaguba aclamu rabbi u ogaal madan yahay bihaa baa anay ii dhigan bihi cid u qoray miyaa jira bihaa marka xujubti markaa u celihade xijaabyadu u celi wamaa huwa aclamu bihaa oo min alxujubi wاlxijaab intuu rabbi u ogaal badan yahy oo xijaabiha rabbi ka sokeeye xadiidkii sahl ibnu sacdin الsaacidi ayaa macnaha ku yimid maxaa xijaabka laga rabaa maslaة اlxijaab baa loo gudbay alimaam الdarimi baa baabaystay fii kitaabi naqd الdarami calى albishri اmarisi kutubu tawxiid bay ku timaada ahlu sunna ay leeyihiin macnuhu waa maxay ay ka rabaan ilaahayo uunkiisu inay kala baxsan yihiin wey soo innaga hadda ka soo hadallay ma ahayn aanu keennay arrinkii caqliga aha fitriga ahaa nin walboo loo sheegana uu garanayay ilaahay uunka markuu abuuray maxaynu soo maray su-aasha lagu weydiinaya jahmiga waxaa weeye xaggee buu rabbi dhigay ilaa laba shay markay soo mid sii jiray mid kale uu ku soo kordho lixdaa jahmid unbuu ka qaataa waa shay daruuri ah hadda adoo meeshan fadhiya hadduu nin labaad kugu soo kordho ninkaa labaad lixdaa meelood meelunbuu kaa mari inuu kor kaa maro inuu hoos kaa maro inuu bidixii midig kaala qabsado inuu ka hor fadhiisto inuu dhab wax udhexeey ma jiraan ilaahay baa sii jira un baa soo kordho rabbi abuuray xaggee la geeyey waar iska fidra wey taa asagoo soo qara haddana masalatu lxijaabba u gudbay waa maxay ilaahay unkiisa in la kala sooco oy kala sarreeyaan unkuna hoos jiro ilan hoosaynbuu mutahay unkii makhluuqaadkii allana sarrayn buu leey culuw alqadri washaani culuw alqahri wasulطaan culuw alfawqiya ilaa cerkuu jiraaye wy wالsamaau fi اluga waa ma calaka ismu jinsi wey sama haddaad maqasho ha khaldamin waa ismu jinsi maaha ismi mucayana calam ma aha waa ismu jinsi ah wa kulu maa calaka fahuwa samaa ayadaa kala saraysa ayib wduunuhu duun اllahi duunahu duuna xujubin ba aw min naari wanuuri waظulmati wama huwa aclamu biha min اlxujubi fain ixtaja xadiidkii yaanan boodine xadiidkii sahil bn sacdin saacidi baa macnaha ku yid baan ku odhi duun اllahi subxaanaه wa tacaala sabcuuna alfa xijaab toddobaatan kun oo teed ama xijaab ama dahaadh baa rabbi subxaana wa tacaala ka sokaysa intaan makhluuqaadka laga dhexbixintooda kaleba aan la gaadhin ayb waa markii carshiga la dhaafo wax laga hadlayo wy makhluuqaadkan soke ee dholalka iyo cerarkii u kaad ka tag kursiga hala dhaafo samaawaadka hala dhaafo carshiga bayna اllahi wa bayna khalqihi ka u sokeeya waxaa u dhexeeya w sabcuuna alfa xijaab min naarin wa dulma oo ka kooban dab iyo mdo iyo mugdi cafwan min nuurin wa ulma xadika sahl bn sacd bn saacid min naarin wa ulma xadis dheer weeye abu yaclى wariyey fi اlmusnad aلطabarani fi اlkabiir mucjamka weyn ibn abi caasim fi الsunna abushaykh fi اlcaظama bayhaqi fi اlasmaaءi wالصifaat sanadkiisa ضacfi baa ku jira waxaase uu ka sugan yahay min xadiiث ibn mujaahid taabicigaas ayaa asagu wuxuu odhan jiray bayna الsamaaءi الsaabicati wa bayna اlcarshi sabcuuna alfa xijaab xijaabu nuurin wa xijaabu ulma xijaabu nuurin wa xijaabu ulma samada saabicada ah iyo carshiga iska badaa alle iyo carshiga ogtaadi asmaa saabica iyo cirka toddobaad iyo carshiga waxaa u dhexeeya toddobaatan kun oo xijaab oo ka kooban dab iyo mugdi nuur iyo mugdi cafwan ibnu cumar baasna uu ka sugan yahay wuxuu idhi ixtajaba allaahu min khalqihi biarbacin ilaahay uunkiisa wuxuu iskaga xijaabay oo iskaga teeday oo asaga uunkiisa u dhexeeya biarbacin binaarin waulmatin wa naarin waulmatin dab baa u soo horeeya mugdi baa ku xiga dab baa ku xiga haddana mugdi daarimi baa wariyey fi radd calى اjahmiya abusheikh fi اlcaظama lalaka'i fi sharx ictiqaadi ahli الsunna saxaabadaas iyo taabiciinta waa ka sugan yahay isagoo marfuucana dacfi baa ku jira maxalu shaahidka ay salafku u keensadeen masaladana waxaa weeye ilaahay uunkiisa teed baa u dhaxeeya way kala baxsan yihiin baa'inu min khalqihi ilaahay khalqigiisa waa ka go-an yahay qur-aankuna hawsha wuu tilmaamay wamaa kaana libasharin an yukalimahu اllahu ilaa waxyan aw min waraa'i xijaab xadiidkii jaabirad garanaysaanee saxiixa ahaa markuu aabbihii cabdulahi bni camr uu shahiiday yowma uxudin jaabir agoon badan oo dumar ah ayaa aabbihii ka tegey dhaqaana ma jirin deymo badan baa jiray isagoo yucluulsan oo walbahaarsan wiilkii jaabir ah yuu nabiga ku soo baxay markaasuu jaabiru waa sidee maanta ma fahmaysnidi xunabi allow haddee geerida aabbahayna waa cusub tahay culaysyo badanna waa jiraan xoogow haddee wiil aabbihii ka shahiiday baan ahoo waalid nin tabahayaan ah wuxuu dhi aabbaha wixii rabbi ku abaalmadad ogaan lahayd waad bayraqi lahayd waad bayraqa oo guuriga dhigan lahayd buuhi saaad moodaysa hawshu ma aha maa kallama allaahu axada qad إlا min warاءi xijاab وklma abaaka kifaaxa xadiik صaxiixa ilaahay axad bini aadama ama khalqigiisa ka mida ka fool ka foolo weligii oo lama hadlin maa kalama اllahu axada qaط ilaa min warاءi xijaab xijaab gadaashii buu ilaahay malaa'igta iyo makhluuqaadka kala hadlaa teed baa u dhexeeya oo xujubada la soo sheegay haddaad maqlayseen ama aabbaha cabduلlahi bni camr alansaari wuxuu ola hadlay wakalama abaaka kifaaxan ay muwaajahatan weeye kafwal kafwal markaasaa ilahay wuxuu ku yidhi cabdulaahiyow waxaad doonto i weydiiso tamana calaya maa shita wuxuu qabso cabdulaahi wuxuu yidhi ilah waxaan rabaa inaad celiso haddana aan soo shiido waxaa le taa suuragal maayodu waxaraamun calaa qaryatin ahlagnaaha annahum laa yarjicuun amaad wax kale i weydiisan waxaad doonto kala qabso laakiin naf la qaaday oo adduun laga soo qaaday lagu celin maayo waa xukun dhaco waa hore aan la dhammeeyey wuxuu uhi marba haddaan la celinaynin oo kufaaru quraysh aanan soo kala baxaynin mar labaad bes bay iga tahay bu meeshan kale wanaagsan hadda aan joogay intaana igu filan markaasuu jaabir jaabir maalinkaas walbahaar ugu dambaysay aabbihii farxadda u bilaaya baraqi uu ku caana maalay xadiidku waa xadiid saxiix xadiidka abi muusa asaguna wad gara xijaabuhu nuur ilaahay xijaabkiisu waa annuur low kashafahu laxraqat subxaatu wajhihi ma ntahaa ilayhi basaru ilahay xijaabkiisu waa nuur hadduu ilaahay xijaabka noo dhexeeya uu qaadi lahaa aragga ilaahay wax walbo ku beegmo oo ku dhac uu guban lahaa ma awoodi kara waa danteenna waxa ilahay xijaabka u samaynaya culammadu maxay yidhaahdeen ilaahay subxaanahu wa taala adduunka laguma arki karo maxaan loogu arkaynin adduunka ilah lagu arki maayo qur-aankaa eh, mxuu aha sunnada caddaysay salafkuna ku ijmaaceen limaada xikmadu waxay dhaheen ma awoodno isheennu inay qabato isheennu inay qabato ma awoodno ilaahay awooddiisu iyo cadamadiisu iyo weynankiisu wax khalqiga ay xamili karaan ma aha sidaa darteed nabiyulaahi muusa markuu codsaday maxaa la yidhi undur ila jabal bali fain istaqara makaanahu fa sawfa taraani ma awoodi karno marka waa inaga danteenna waxaanoo xijaaba waxaa loo samey iyo teed ah khalqigu bal ha dhaqme intii laga gaadhaayo xilligii rabbi qorndeeye ee qorsheey axaadiid baa macnaha ku timid wuxuuna baabi'inayaa caqiidadii jahmiyada ashaacirada muctasilada u baabi'inayaa haddii ilaahay uunkiisu isku milan yihiin oo isdhex joogaan ciyaadan billaah oo ilaahay fii kulli makaanin uu joogo ma xijaab baa loo baahan lahaa ma ilahay baa uunkiisa ka baxsanaan lahaa mas'aladu masalaة اlxijaab wاlاxtijaab waa daliil kaloo madax bannaan oo ka mida min adilaة اlculuw wa baynuunaة اllahi min khalqihi labada shay ee adduunka ka jirta waxaa weeye inay isku milnaadaan iyo inay kala socnaadaan maxaa u dhexeeya inay isku jiraan iyo inay kala socnaadaan hadday kala socnaadaan lixdii ixtimaalun baa waarid ah inay kala sarreeyaan inay bidixii midig kala joogaan hore iyo gadaal kor iyo hoos ma tamise maaha ayib haddaad tira ilahay uunkiisu waa isku milan yihiin caqiidaة اlxuluuli wاlitixaad weeye waa kufri asaguna geesa oo gooni u taagan ibn carabi raggiisa baa ku baaba'ay iyo ibnu sina haddaad rabbi uunkiisu waa kala soocan yihin war fiican weeye laakiin tilaabo labaad qaad baan ku leenahay ma kala sarreeyaan ba midixii midig bay kala joogaan hore iyo gadaal laba lixdaa midun baad ii bismilayn lixdaa hal midoo ka mida inta kale waa kufri waad garateen baan u malay hadihi caqiidaة aslaf الصaalix sheekhu wuxuu yihi raxmat اllaahi tacaala calayh tan xujubka ixtijaabka marka la marayo alimaam abu cabdilaah ibn abi zamaniin muxuu yidhi fii usuuli الsunna kitaabkiisa safxada sagaashan iyo afraad wuxuu yidhi wa min qowli ahli الsunna ina allaha baainu min khalqihi muxtajibu canhum biاlxujub in allaha baainu min khalqihi muxtajibu canhum biاlxujub jamcu xijaab intaasoo teed naar iyo nuur meelaha ku yimid qur-aanku naar iyo nuur waa ku yimid dabku marna waa caayan yahay marna waa fiican yahay dabku ifkiisu if saafi ah hadduu yahay naarna waa la odhan nuurna waa la odhan karaa saa darteed baa faynuusta saafida ee subaga fiican saliidda fiican lagu shubay qur-aanku wuxuu ka cabiray nuur buu ka cabiray waana dab waxa ka baxay la soca hadda dabku hadduu saafi yahay ololkiisu naarna waa la yidhahdaa nuurna nuurna waa la yidhaahdaa markuu laakiin dabku madow yahay naar um baa la nuur lama dhihi karo qiiq iyo alaab buu sii daynaya iyo madow marka waa maxay waa naar walaysa binuurin waad fahanteen baan u malay marka naar iyo nuur saasaa laisu raacaya fi axaadii labadaa macnayn kaa khaldan aan ka socdo sheekhu wuxuu idhi fain ixtaja hadduu xujaysto mubtadicun mid bidcadoono ah ama bidcoolo ah aw mukhaalifun xaqa mid garamada ah hadduu ku cudurdaarto qiil ka dhigto aw zindiiqun labadiinoodla diin laawo ah biqowl illaahi tabaaraka wa tacaala hadduu qabsado tabaaraka khayr badnaye wa tacaala ismu magaciisuna sarreeye wa naxnu aqrabu ilayhi min xabli اlwaliid annagaa oga dhow xawlmariidyada annagaa oga dhow hadduu ku dhowo yidha ilaahay subxaanaه wa tacaala ma sarreeyo unkiisu ku dhex jira waa kan addoonkii dhimanayey ama kii noolaaba oga dhow xawlmariidyadiisii hadduu xujaysto wa biqowlihi tacaala uu ku dhego wa huwa macakum aynamaa kuntum ilaahay waa idinla jiraa meel walbood joogtaan wاllahu bima tacmaluuna basiir wax walbood samaysan rabbi waa og yahay wa biqowlihi tacaala hadduu qabsado maa yakuunu min najwa alam tara ana allaha yaclamu ma fi الsamaawaati wma fi اlard maa yakuunu min najwa alaaثatin saddex ma faqaan ama faqidood ma jirto ilaa waa raabico la afreeya walaa khamsatin ila wa saadisuhum walaa adnaa min dalika walaa akar ila wa macahum aynama kaanuu uma yunabihum bima camlu ywma اlqiyamati in allaha bikuli shayin aliim aayadaha iyo wixii la halmaala ilaa qowlihi tacaala wahuwa macahum ayna maa kaanuu iyo wanaxwi haada wanaxwi haada cafwan iyo kan wixii lamid ah oo min mutashaabihi اlqur'aani qur'aanka kuwa aan macnihiisu caddayn ah xalay waynu soo mara almutashaabih tacaariif badan baa lagu dhuftaa ka u kooban waa maxay waa kulu maa yufhamu macnaahu min lafdihi min lafdihi shay walba oo macnihiisi aan min lafdi laga fahmaynin ee u baahanaya daliil khaarij ah daliil khaarij u baahanaya kaas waxaa la yihahda mutashaabih isdhehgelaya mutashaabih aayadahan marka waxay u xujaysanayaan jahamiyadu ilaahay inuu yahay uusan ka sarayn uunka ee uunka ku dhex jiro ama uu uusan muxuu ahaa fii kulli makaan uyo ciyaadan biاllah aayadahan salafku macanay ku xambaareen oo cilmi ah wahuwa macahum ilaahay waa la socdaa waa la jiraa dadkii faqahaya saddex iyo labo iyo afar iyo shan iyo ka badan iyo ka yarba muxuu kula socdaa bilcilmi waa og yahay wey laga haya xogtaadoo dhan baa la hayaa ayib wa aqrabu ilayhim min xabli waa nafsa alqadiya yaa nafta kaa gurahaya oo kaa qaadahaya ilaahay baa kaa qaaday subxaanahu wa tacaala addoommo uu amray baana fulinaya asagaa mas-uulkaa asagaa amraya awoodday ku bixinayaan asagaa geli wax walboy samaynayaan biqudratihi wa xawlihi bay ku socotaa laa xawla walaa quwata ila biاllah sidaasuu nabigu yidhi waa kanzun min kunuuzi اljanna kanzun min taxti اlcarshi الraxmaan bay ka timid ictimaada oo ku wardiya oo badsada laa xawla walaa quwata ila biاllah awoodoo dhan allah iska leh amarka allah iska leh subxaanaه wa tacaala faruxuu qaadana idan rabbi buu ku qaadahaya idan aayadahan oo dhan salafku waxay ku fasareen waa maxay waa bilmaciya ta hore ta ayadu min aayaati sifaatba ma aha sida loo badan yahay owa naxnu aqrabu ilayhi waa maxay waa malaa'igtii qaadaysay naftaa laga hadlahayaa haddiiba la yidhah waa casraa'il iyo haddii la sheegaba aduguna marka ciidankaada hawsha ay fuliyaan waxaad dhihi kartaa hee hawsha annagaa fulinay hawsh guriga anaa dhisay weligaana maad mar la soco hadda lacagtaad bixisay ciidan baad dirtay waa la kala tuuray hebelow nin hebela maadkaalis soo anigii guriga u dhisay sidoo ku dhistay lacagna waad bixisay gabdhana waad dirtay kuwa cawsoo guri iyo kuwa kashkaashi iyo kuwa ilxidhki sameeyey iyo hawlihi o dhan waad waxaysay farna adun baadan qaadan la soco hadda idan waa maxay biamrika amiirkii baa dhisay wadada hadda inoo dhansay aan ku oradna ad maxaad dhahaysaan dowladdaa dhistay haddii hoos loo degana uhuru kenyata inoo dhisa bata mise maaha warkaas waad dhahaysaa hadda mise waa lagu gaalooba hadii la sheego war baad keenteene almuhim hawsha asagu weligii ma agstaagin laakiin amaru bixiya laga yaabaa inuusan amar bixino xataa wasiirkii hawlaha dhulalka yaa laga yaabaa almuhim taa aayaddaa hore laysa min aayaati istifaa cinda salaf saalix waa hawl ku socota ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisii iyo awooddiisii ayib marna rabbi waa ifraadiyaa marna malaa'igtiisa iyo acwaantii waxay qabteen iyo wasaaradii malaa'igta qabteen rabbina uu idmay awooddan uu geliyey buu rabbi isu teeriyaa marar badan waana saxade waa luqa carabeed oo saxiixa oo fasiixa ah ama aayadahan dambe waa bilcilm oo salafowso idinka taawiilka diidahaya ma aha waxay dhaha annagu taawiil ma diidna waxaan diidnaa midka afdarrada ah taawiil ma diidnee kullu ta'wiilin muxaram iyo baail maahe midka edabta daran ee shuqulka xun ee anshiga wanaagsan aan lahayn ee qur-aanka iyo diinta ku tumanhaya midkaasaan diidnaa tawiilku hadda kahor amaaniga kuusoo sheegay fii sharxi muslim markaad aayad ama xadiid daahirkiisa aad ka leexinayso afar rugni baa lagaa rabaa afar shardi somayna soo marin shardiga koobaad waxaa weeye ixtimaalu lafdi lihaada almacna aayaddan aada leexin ama xadiidkan aada leexin ee macnihii soo degdegaya aad ka leexinayso macnaha aad u leexinayso waa inuu ixtimaalo u xambaari karo u yeeli karo hadda salafku wa huwa macahum aynamaa kaanuu bilcilmi bay yidhahdeen wahuwa macahum aynamaa kaanuu in lagu fasiro bilcilmi lafdigu ma ixtimaalo ma ka suuragala ma xambaari kara ma qaadan kara ma u dul qaadan kara saxiix waxaad i hebelow soco waa kula socdaaye weligaana maad adag marin maxaad oga jeedaa xogtadan hayaa wey meel walbood istaagto waa kula socda baad leedahay meel walbood joogto waa k waa ku hayaa wey waa kaa warqa xogtadan hayaa maciyadu ma aha iyo goor inay keento in laisku milan yahay inagoo soconnay haddii dayx baa inala dayx halkaa iskaga dhegan yahay laakiin meel kulba istaagta haduu ku dhawr hayo ifka kugu hayo tooshka kugu hayo waxaad dhihi macanaa marna waxay keentaa ikhtilaad iyo masaas bay keentaa marna waxay keentaa maciyat اlmusaaxaba laliltisaaq musaaxabo guud ilaahay marka musaaxabadii buu ka hadlahayaa uunkiisa waa la socdaa bilcilmi wa bilqudrati wاlquwati wاsulطaani wاtadbiir si walbuu rabbi kuula socda kuuna og yahay laakiin ilaahay daatadiisu xaggay jiraa khalqigiisa waa ka sareeyaa meesha sharafta badanee fowq alcarshi buu jiraa lafdigu waa ixtimaalaa waa shardiga koobaad shardiga labaad waxaa lagaga baahan yahay bayaanu tacyiini اlmacna lafdiga macnahaad ku xambaarta hadduu ixtimaalo waxaa kaloo lagaa rabaa macnaha laftirkiisu inaad bar dhowdo taraa kan unbaa loo jeedaaye kuwo kale looma jeedo maxaa yeele lafdigu waxaa dhici karta macnahaad ku awishay inuu ixtimaalo macaani kalena uu ixtimaali karo waxaa loo baahan yahay laabudda min tacyiini hada اlmacna alladii awalta الnasa ilayh waa inaad bar dhowdo lanna waxaa dhici hunaaka ixtimaalaat kaiira nasku uu xambaaran karo waxa adugu marka kan un baa loo jeeda aad ku tiri waa in daliilkeeda laga raba hardi tilaabada saddexaad idan salafku haddii la maxaad u tirahdeen bilcilmi wey wahuwa macahum bilcilmi laa bidaat maxaa u dhahdeen waxay leeyihiin adilana tustay waa maxay alraxmaanu cala alcarshi istawa toddoba aayadood lix aayadood qur-aanka oo dhan ba ilayhi yascadu اlkelimu اطayib walcamalu saalix idan qur-aanka oo dhan baa tusahaya adiladoo dhan baa haadihi اladila waxay keenaysaa in lagu fasiro wa huwa macahum biاlcilmi intaana cirka aadin aayadda qudhigeeda fira yidhahdeen cilmi baa lagu bilaabay cilmiga lagu khaltamay slafku yihahdeen alam tara ana allaha yaclamu ma fi الsamaawaati wama fi اlأrض kadib waxaa lagu gebagabeeyey in اllaha bkuli شhayءi caliim oo ilah see macana u tahay baa laguu sheegahaya alam tara an اllaha yaclamu ma fi الsamaawaati wma fi اlأrض ma yakunu min najwى ثaلaaثaةi ila waraabichum walaa khamsaةi ila wasaadisuhum walaa adnى min dalika walaa akara ila huwa macahum aynama kaanuu uma yunabiuhum cilmigu la soco hadda uma yunabiuhum bima camiluu ywma اlqiyaamati ina اllaha bkuli شhayءi caliim daliilka laftirkiisa kutus wa laga hadlaayo waa maciyaة اlcilmi wاlixaaطة in lagu koobo lagaa warqabo oodan shayn qarin karin wey aayadda kalea tusta wahuwa allahu fi الsamaawaati wa fi اlardi he yaclamu sirakum baa la yidhi ceriyo dhul rabbi sirtiina waa hayaa wa jahrakum wayaclamu maa taksibuun qur-aanka o dhan baa caddayn baa le in loo jeedo cilmiga aayadda horaanteeda aakhirkeeda aayadaha kale kuwa ku caddaa rabbi inuu carshiga kale ka sarreeyay adiladii axaadiista waxaasoo dhan baa cayimay lafdigu macnaha looga jeed inuu yahay alcilm daliil ee rukn shardiga saddexaad waa maxay ka saddexaad waa maxay waa addaliil الصaarif waa in la helo addaliil الصaarif can اlxaqiiqati ilى اlmacna الثaanي addaliil الصaarif ka afraad aljawaab can اlmucaarid hadda kor baan soo sharxay afartaa haddaan loo helin ta'wiil waa baaطil inxiraaf iyo ilxaad wey fii kitaab اllah waa in lafdigu uu xambaaran karo macnaha aad ku riixayso macnaha aad ku riixaysa keligii in loo jeedo waa ina caddayn u keento oon macno kale loo jeedin daliil waa in la helo macnahaas kuu riixaaya min alkitaabi wasunna laga helo iyo inaad ka jawaabto adilada ka hor imanaysa adiga macnahaad aayadda ku xambaarayso cilmi baan ku xambaaray hal daliil iska daa aayade hal daliil ma heli kartaan oo naga hor imanaya aljawaab can اlmucaarid addaliil saarifu ilى اlmacna aladi ta'uulu ilayhi الnas iyo tacyiin اlmacna اlmuxtamal iyo iyo ixtimaalu lafdi lidalika اlmacna afartaa shardi ayaa loo shardiyaa likuli ta'wiil haddaba ta'wiil walbo afartaa shardi laga helay cinda الslf صالح waa maxay tawiil maqbuula wey tawiilkii hal shardi oo kaa ka mida waan waa tawiil faasidna waa taxriif likitaab illaahi wa sunati rasuuli sal lay slam aynu ka socono sheekhu qaabkay kugu jawaab wuxuu ihi faqul waxaad ku tidhahdaa mufsidkaas inamaa yacni rabbi wuxuu oola jeedaa bidaalika aayadahan alcilma cilmi baa loola jeedaa lianna allaha tabaaraka wa tacaala ogaansho wey waa lagaa warqaba waa lagu og yahay ama shira ama faqa ama fagaarataga ama afka isa saara ama hunuhnudhaha ilahay waa ka warqabaa wey in allaha caliimu bidaati الsuduur لأن اllaha tabaaraka wa taعaalى calى اlcarشhi carshigu rabbi ka sareeya fowqa الsamaaءi الsaabicati اlculya samada toddobaad ee saraysa korkeeduu rabbi sii jiraa yaclamu waa ogyahay daalika arinkaasi aad samayseen kullahu dhammaanteed waa ka warqaba baa loo jeedaa waxaasoo dhan baa rabbi ka warqaba wa huwa asaguna baa'inu waa ka soocan yahay min khalqi uunkiisa waa ka baxsan yahay laa yakhluu kama marhno makaanu makaan min cilmi ilahi xogtiisa subxaanaه wa tacaala meel ilaahay uusan ka warqabin waxa ka dhacaaya iyo axad uusan ogeyn wuxuu samaynaya rabbi subxana wa tacaala ma jiro wey wakadalika qudratuhu wa sulطaanuhu laa yakhlu minhu shay cilm اllahi laa yakhlu minhu shay wa qudratuhu wa sulطaanuhu laa yakhlu minhu shay labadaa qodob baa u muhiimsan cilmiga ilaahay waa muxiid bikuli shay wa qudratuhu iyo sulطaankiisuna laa yakhlu minhu shay walilaahi subxaanahu wa tacaala carshu ilaahay carshi baa u ahaaday walilcarshi carshiga laftirkiisuna xamalatun yaxmiluunahu malaa'ig xambaarsan baa jirta jamcu xaamil xamalaa jirta yaxmiluunahu malaa'ig xambaarsan baa jirta wayaxmilu carsha rabbika fowqahum yowmaidin amaaniya الذيiن يحمiلوuna الcرشh وmaن xawlahu يusaبixuuna بxaمdi رabihim malaag barakaysan baa xambaarsan wey malag malaagta ka mida yuu nabigu ka sheekeeyey oo weli waa la ii idma inaan ka sheekeeyo malag min xamalaة الcarش wuxuu malagaasi diig baa magaciisa la yidhahdaa qad mariqat rijlaahu في اlأrض وcunuqهm maثniyaة taxta الcarش wahuwa yaquul subxaanaka ma acdamk waxaa lagu jawaabi maa calima bidalika man xalafa bi kaadiba nab uu waaa lii fasaxa in idinka sheekeeyo malag min malaa'ikati la malaa'igta carshi ilaahay xambaarsan ka mida magaciisana addiik la yidhaahdo malagaasi samada toddobaad buu ku taagan yahay lugihiisu tan aan taaganay ka duseen tii labaad bay ka duseen tii saddexaad afraad shanaad lixaad toddobaad buu ku taaganya qad mariqat mariqat rijlahu alard lianna almuruuqa cinda alcarab waa alkhuruuju min ashay shaygu intaa ku dhaco inuu ka duso wey lugihiisibaa dhulolakao dhan ka dusay dhulka toddobaad buu ka dusay xataa ma aha ku taagan yahay wuu ka sii dusay meeluu rabbi yaqaanu ku taagan yahy subxaana wa tacaala luquntiisu taxta alcarshi bay saa u qolaaban tahay carshiga rabbi baa celinhaya wuu fooraraa luquntiisu markaad istoosin lahaa carshigaa madaxa ku dhufanay saasuu u fooraraa wuxuuna ku taagan yahay meel ka baxsan dhulka toddobaad dhaafsan buu ku taagan yahay malagga wuxuu ku wardiyaa subxaanaka maa acdamak allow maxaa kaa wey allow weynidaa intaa markuu malaggu yidhahdo waxaa lagu jawaabayaa maa yaclamu daalika man xalafa bi kaadiba ma ogo weynanka adugu aad dareemayso ma wax nalooga sheekeeyo waxa ka weyn baa jira anu kulley ma maqal sheekiya shaahid malaga uu nabigu tilmaamay ee uu loo fasaxay inuu ka waramo wax ka weyn ma maqal ama ka dheer carfuraxmaan waxa un soo marteen saddex kun iyo shan boqol oo cerarka bes ah carfuraxmaan iyo hadda maxaynu soo maray waxaa u dhexeeya samada toddobaad sabcuuna alfa xijaab toddobaatan kun oo xijaab baa udhaxaysa ilaahay baa garanaya malaga waxaasoo dhan buu intuu dhaafay yuu carshu raxmaan luquntiisu foorortaa wuxuuna ku wardinayaa alla allow weynida allow adaa nasahan cadamadaadu iyo shanigaadu iyo qadarkaadu maxaa loogu jawaabi waxaad adigu og tahay eed ka subxaanlaysanayso ma ogo ninka been ay ku dhaaranhaya wallahi inaan leehay wallahi inaan kan leehay been been cad ku dhaaranaya lianna kula man xalafa bigayr اllaahi waa maxay ugu dhaarta dulmi iyo qahar waxay ka turjumaysaa can jahli biاllahi subxaanaه wa tacaala nin walbo ilaahay been oogu dhaarta wuxuu ka turjumahayaa aqoonta alla ule intay la egta intaad rabbi taqaano yaad qadarisaa soomaali waxay tidhaahdaa libax nimaan aqoonin baahe yaa lax ka rita maxaad oga ridanaysaa khatarta lidaxdaada ka warqabin dhegtaad ku dhegaysa waa tontomaynaysa marka deedna laxdaad ka fujisanaysa lanna ma taqaanin ninka ilaahay ku dhaaran ee lax ogu dhaaran ee in yaroo lacagoo lasku qabto ogu dhaaran war la isyidha ogu dhaaranay waa nimaan garanaynin ilaahay subxaanaه wa tacaala weynankiisa qiimana uusan qalbigiisa ku lahayn subxaanaه wa tacaala hawl khatara wey hawsha aada laskaga ilaaliy walahu lilahi subxaanaه wa tacaala xadun xad buu leeyahay allahu aclamu bixadihi masalo kaleo khatara wey walahu damiirkaasi waxaa dhici karta inuu carshiga u laabanayo waxaa dhici karta in alla loo celiyo alimaam ibnu taymiya fii kitaabi talbiis bayaanu talbiis اljahmiy wuxuu ku yidhaahdaa markuu soo guriya naskan iyo caqiidada xarb ismaaciil kirmaani uu soo guriy wuxuu yidhi daahirka naska kirmaani waxaa weeye ana damiira yacuudu ila اlcarsh waana u egtaa wa runtii sheekhu ila waxaa inoo dambaysa walilaahi carshun wa lilcarshi xamalatun yaxmiluunahu marka damiirkii maxaan isku ogeyn asal in loo celiyo ilaa aqrabi madkuur ilaa bimaanicin idan tii sheekhu ka hadlay culamo badanna waxay leeyihin waxaa loo celinaya allah subxaanahu wa tacaala lianna maxaan soo haynay waxaan ka soo hadlaynay baynuunat ullah iyo ilaahay inuu ka baxsan yahay khalqigiisa tan marka in la raaciyo ilaahay uunkiisa inay xad leeyihiin waa muhiim saasay culum badanna leeyihiin <clears throat> almuhim masaladanna waa u fuqfuqgoyn jahmiyo iyo ahlulbidac loo fuqfuqgoynayo meeshan waxaa yaalla shay firi ah oo caqli firi ah yaalla waa maxay maa min shayin ilaa walahu xaddun wa sifa shay walba wuxuu leeyahay tilmaan iyo xad shay aan tilmaan lahayn haddaad maqasho ma jiro way macnaheedu hebel tilmaan ma laha shaygaa tilmaan ma laha haddaad maqasho macnaha ma jiro wey maa min shayin ilaa walahu sifa sidoo kale wamaa min shay ilaa walahu xad xad waa maxay waa wax kala soocaas iyo waxyaabaha kale wax kale looma jeedo ilaahay iyo uunkiisu ma kala go-an yihiinoo ma kala soocan yihiin mise waa isku dhegan yihiin ama waa isku dhex jiraan maxaad dhihi lahayd oo kala kii baa lagala hadlay wax kale laguma sheegin maxaa lagaa bi'iyey war ilaahay uunkiisu ma kala socon yihin khaaliq iyo makhluuq ma yihiin addoommo la abuuray oo la maamulay iyo allihii khaaliqi wax abuuree maamulahayay ma kala baxsan yihiin mise waa isku jiraan maxaa lagaa bi'iye ii sheeg wax lagaa bi'iye ma jir waxbaa laguu saxay caqiidadaa laguu toosiyey turxaantii baa lagaa baxshay xanankana faraha waa lagaaga baxshay walahu xaddun ilaahay xad buu leeyahay allaahu ilaahay baana aclamu u ogaal badan bixaddihi xadkiisa laba macno yay u jeedaan salafku markay xadka ka hadlaayaan labaduna lama dafiri karo mid waa maxay xad u dhaxeeya asaga iyo uunkiisa waa inagii hadda salaf ka soo hadallay inay yidhaahdeen xijaab baa arab iyo unkiisa udhaxeeya soco soco soco toddobaatan kun intaasoo naar intaasoo xijaab xijaabkaasi iyo kala baxsanaantaasi meel baana loogu xadeeyo waa alraxmaanu cala alcarshi istawaa carshiga rabbi wuxuu ka koreeya ayuu rabbi jiraa subxaanahu wa tacaala taasi waa shay daruuri ah qur-aankuna qaadaadhiga salafkuna ay ka hadleen waxaana dafiray jahmiyo iyo khulaadu ljahmiy o dhan baa dafiray ta labaad waa maxay ilaahay shay jira weeye shay jira hadduu yahay khaaliqina abuuray xad buu leeyahay maa min shay ila walaw xad intuu gaadhayo ilaahay baaxada iyo masaaxaduu qaadanaya af soomaaligu waxaa laga yaabaa macnihii ilaahay mudnaa een rabay inaan ku cabiri waayo laakiin muhiimaddu waxaa weye waad igaranaysaan waxaan u socdo iska qaata wixii aflulaataleh ama dilqaafeen ku dhacana ii cafiya muhiimaddu waa ma maadaama rabbi subxaanahu wa tacaala uu jiro haaye iyo xadkii yeesho weeye xadka iyo haayada uu leeyahay iyo dhammaadka iyo meeshuu gaaraya ilaahay cadamadiisu iyo weyne daata ahaan allah garanaya taana way ka hadla waatuu ku leeyahay allaahu aclamu bixadihi taa weeye afeefashadu waa mid midda hore ilaahay uunkiisu inuu ka baxsan yahay shiki ma gelin kartid waa inaad tidhaa rabbi subxaana wuxuu ka sarreeyaa carshigiisuu ka sarreeya xadkiisuna halkaasuu ka bilowdaa markaa annagu addoommo nahay intii ka koraysa meeshuu rabbi gaadhi iyo intuu dhan yahay yaa garanhaya nebi maxamedna nooma sheegin annaguna caala kuma garan karro waxaa weeyaan subxaanaka maa acdamak taa waytay ka hadlayaan salafku allahu aclamu bixadihi labadaa macnahe sheegeen miyaad iga fahanteen allah idan barakeyo haddii marka aan erey aan loo bahayn la imidna uun ka raalli ahaada sidaa darteed alimaam cabdullahi mubaarag abu cabdiraxmaan almarwasi imaami ahli khuraasaan wاladii jumicat fiihi khasaal اlkhayr kuluha dahabi wuxuu yidhi markuu u tarjamaysay waa shaykh اlislaam waa faqiih buuri waa muxadid waa maalqabeen mutasadiqa waa deeqsi gacmaha isgoynaya waa mujaahid halyayo isnacay markuu wada ui wama wada karee waa rajulu jumicat fiihi khisaal اkhayr kuluha buuri khisaal اlkhayri kuluha aw kuliha baa layskugu keenay yaxya bnu saciid wuxuu ihi saxaabadu ninkaa waxay kala hormareen asagiyo saciid musayb buu aad oga sheekeeyey cabdullah bin maarigi wuxuu idhi saxaabadu sigayaabuu ninkan asaga xagga fadliga iyo khayrka nin la yaqaanu ahaa culimo dhan oo dhowr iyo tobana ayuu bil walba biili jiray mushaar buu siin jiray mushaar kirada guriga wax walba ani i weydiiye cabdullahi waxaa le waad ganacsatahay waxaana xoolaa alla ku siiya ganacsiga maadaysin wuxuu idhi waxaan ka baqahayaa haddaan ganacsiga joojiyo xooluhu intay yaraadaan culmadii aan biili jirin inaan wax u waayo kadibna ay u baahdaan culammada dawladda oy marka cilmigooda uu sharaf dhaco oy qiimo beelaan oy boqorada tuugaan ilaahay baan ugu dhowaanaya wadaaddahaasi inay sanka iyagoo taagaya dhintaan cilmigana faafiyaan markaad nin u baahato tirada sheekho maanta duqdii baa sida oh, indhahaas daba dhigto xataa si fiirin maysa ma ogtahay soo ma taqaanid bini aadan haddaad u baahato indhaha ataa oh, si iican waryaas saa kuma dhin ha sheekh waa sidaa badihi war soo fiir sheekh kuma fiirin kara haddee hawsha hawl ulus wey sheekh bini aadamku way ku ihaanaysanayaan waa ku waagi dambe wuxuu gaadhay nin baa maalin wax weyse cbdillah maarik raxmat ullahi tacaala calayh markaasuu wuxuu yihi waxaadda ka bilowda ruuxi muslim wax iiga baahda waraaqa iisoo qoro cabdullaahi ow waxaan kaa rabaa inaad waxaa waxaa isiiso wiiis haddaan hayo waan dhiibi haddaan haynina ballan wanaagsan baan absanaya cabdullah waa dad maad saa u yeelaysaa waraaq maxay tahay nin weyn baa tahay aa lagu yimaado wuxuu waxaan diidahayaa an araa dulla الsu'aali fii waji akhibu su-aasha dulligeedaan diidanahay inaan ku arko wejiga ruuxa muslimka ilaa laaya ruuxa markuu wa kuso xoogo yar dacfi kama taa ma xamili kara ma dhowran karo waa inagoo ayagoo magaan allah ay ku hayo nafta haysaan wa waalan way ka dhaqaaqo la derderi oo sanka laga istaagi waxaan koosanayaab inaan arko dulla suaal fii waji ahi almhim imaamkaasaa la weydiiyey hal nacrifu rabbana bxaddin nin wuxuu ahaa xaalkiisa alla og yahay xagga halganka hadii la yidhahda de waaba laga samrayba nin laga samray buu ahaa dhan walba waxbixinta cilmiga aqoonta waa la weydiiyey waxaa la yidhi bima nacrifu rabbana rabbigaana maxaanu ku garanaynaa qaala بأنhu calى اlcarشhi baa'inu min khalqihi ilahay carshiisa uu ka sareeyo uunkiisana uu ka baxsan yaha ku garta rabbigiin waa idin sidee qiila bxaddin ilaahay ma ka soocan yao xad miya ma leeyahay uu kaga socmo uunkiisa qaala bxaddin imaam ahli الsunaةi wاljamacة أxmed baa la weydiiyey suu abu daud wariyey lilaahi subxaanaه wa taعaalى xadun buu ku jawab axmed hal lilaahi xadun baa la weydiye faqaala nacam laa yaclamuhu ilaa hu oo fiirsaha dalabaa udhaxeeya soo ma aragtid wuxuu ka hadlay xadkii bayna alkhaaliqa wاlmakhluuq ahaa axmedna wuxuu ka hadlay kii alla khuseeyey cadamadiisii iyo weynankiisa oo annagu aana garan intuu dhan muxuu leeyahay waa kha midda ayada iskada ha ku khaldamin maxamud musaai ugu soo celina kas baan oga tago waxa hoosta ku qoranba uu qoran yahay marka waa wax khaldan weyn yani laydin khaldamidda ayada ah ya ma jirta hadda iska daaye kutubtii wax ka soo guuriyey ibnuqayim ka mid yahay ibnutamiy ka mid yahay kitaabka guuriye o dhan jahmidaa ku darsatay waxaan yaan lagugu khalday waxay ku qorteen iyaga weeye waa la yaqaana caqiidat xarb bin ismaiil kirmani darimi markuu ka hadlaya masalada ragga u hadlaybu u fiican yahay والله تaعaaلى له xad laa يعlamه أحad غayruه وlaa يجuuز لأحadi أn yتوahma لxadihi غاaية في نفسه ولakin نؤmiن بالxad ونakل cilma ذلika إلى الlahi سubحaaنه darmsna meel abu cuثmaan hawl buu ku dhuftay waa misbaar w marka masaa'il iثbaat la marahayo darimi warkiis war sahlan wuxuu uri wlilahi subحaanaه وataعaalى xad laa يaclamhu إila أحad غayruhu asna qadiyada waa ka hadlay السلف الصاaلح xadkay ka hadleen dahabina uu ku raftay sheekh albanina xoogo uu ku bariiqday ninka aan hoos u degin ma fahmi karo haddii kale waxaad noqonaysa xuluuli itixaadaad noqon ama jahmi mucailaad noqonaysa maxaa yeeley midda ilaahay inuu jiro oo mawjuudaata leeyahay shay laga murmo ma aha daato walba iyo shay jirana xad buu leeyahay iyo haayo maadaama anagu aan makhluuqiin nahay cilmigan uu daciif yahay ilaahay ma qiyaasi karan mana qadari karo taasay slafka kuu dhaheen wallaahu aclamu bixaddihim midna ilaahay uunkiisa ma kala soocan yihiin haa rabbi waa naga sarreeya halkaasaanu ka birna on gacmaha taaganaa indhahana kor u taagnaa markay hawshu xumaato idan intaasay slafku ka hadleen maxaa lagu diidaa qolea waxay u qaateen sifo ahaan rabbi lagu inay tahay sifo ahaan maaha wax laga hadlaayo xaqiiqa jirta wey xaqiiqo jirto weeye waad sugi laakiin sifa rabbi lagu tilmaamayo rabbi lagu baryo oo welilahi asmaac اlxusnaa fadcuuhu biha ma aha oo lagu dhaaranoo la cuskan ma aha laakiin waa shay caqli ah oo adiladan ay tusayso lagu kala baxaayo warka waad garateen baan u malay labadaa wadaad iyo rag badanna waa ku fashilma hawsha iyada waa lagu rafaadaa sheekhu wuxuu ihi wallaahu calىa carshihi ilaahay carshigiisibuu ka sarreeyaa caza dikruhu magaciisu sharaf badnaaye ama xusidiisu sharaf lahaatay wa tacaala jadduhu sarayse weynankiisuna sarreeyey walaa ilaaha hayruhu ilaahan allah asaga ka aynu la caabudana ma jiro lagu caabudo wallahu tabaaraka wa tacala inoo joogo wallahu aclam